bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaعiin allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala الإimam abu الxusein muslim bn الxajaaj bn muslim الqushayri naysaburi raximah اllah xadaثna shaybaan bn faruuqa fii baabi alkhawaariji sharu اlkhalqi wاlkhaliiqa alkhawaariju qolada khawaarijta la yidhaahdo ee ka baxay jamaacada muslimiinta ah iyo midowgooda iyo midnimadooda daacada weliyul amarka iyo ummadda dadka ay ku kulansan yihiinna khilaafay dunuubta kabaa'irta iyo macaasidana dadka muslimiinta ku gaaleeya gaalaynta ay gaaleynayaanna saamaynta ay leedahay waxaa weeye inay bannaysteen dhiiggooda iyo maalkoodaba oo markay leeyihiin waa gaal oo qofka dembi ku dhaca kabiiraha haddana xukun baa u saaran in uu bannaan yahay oo la dili karo xoolihiisana la bannaysan karo qolada noocaa ah ee fikirkaa aaminsan sharulkhalqi weeye khalqiga kuwa u shar badan waalkhaliiqa iyo khalqigii waa ta'kiid waay adkayn alkhalqu waalkhaliiqa way is adkaynayaan macno kalena wuu jiraa culimmadu ay dhaheen sharu lkhalqi basharka iyo aadamaha kuwa ugu shar badan weeye waalkhaliiqa iyo khalqiga intiisa kale intaba ayaa ka shar badan oo markaa laga dhigo muqaayara cadafkaasi inuu khalqiga iyo khaliiqadu ay kala macno yihiin oo ta'kiid uunan ahayn ahaynee ta'siis ay tahay wata'siisu owlaa min alta'kiidi kamaa qaaluu khalqiga basharka iyo aadamahana waa ka shar badan yihiin isku soo aruuri khalqiga intiisa kalena dadkaas iyo qoladaas ha ka shar badan haddana waa dad qur-aankii iyo salaadii iyo soonkii iyo daacadii iyo khayrkii kaaga horreeya oo ka cibaado badan dadka intiisi kale xaggey wax ka khaldameen waxay ka khaldameen acmaalu daahirka iyo acmaaluulquluub baan iswaafaqsanayn fahamka qur-aanka carabka laga akhrinayo iyo fahamkiisi baan qalbiga gaadhsiisnayn oo iswaafaqsanayn fahamkii salafu saalix rasuulka calayhi salaam saxaabadii uu baray iyo siduu u fahansiiyey iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciinta iyo a'immatu lhuda dariiqoodii iyo siiradoodii iyo manhajkoodii bay khilaafsan yihiin marka waa dad uun hawadooda uun keliya waxay u meerisay dhaqan iyo diig ka dhiganaya laakiin aan waafaqsanayn waddadii saxdaheed ummaddanna aakhirkeedu ma hagaagaayo wixii awalkeeda ay ku hagaagtay hadday raaci waayaan ummaddii naga horraysay iyo dadkii naga horreeyey iyo saxaabadii iyo taabiciintii oo nabigeenna sala allahu calayh wasalam tarbiyadiisa qaatay ee nabiga uu hoggaaminayey siday wax u qaateen iyo waddaday mareen iyo wixii agtooda sax ka ahaa umbaa sax ka ah umbaa saxa ah, wixii kalena khalad weeyaan qofka si walbaba naftiisa ha ugu qurxiso niyad wanaag iyo khiiro diineed iyo dadaal diineedba ka ahaato arrintaas kol haddii shareecada ayna waafaqsanayn waxba kama jiro wey marka qof walbaba waa inuu naftiisa tuhmo oo cibaadada uu la imaanayo iyo camalka uu la imaanayo uu mar walbaba fiiriyo ma waafaqsan yahay calaa maa kaana salafu saalix waxay waafaqsanaayeen calaa maa kaana calayhi nabiyu sal slam waasxaabuhu wixii uu ahaa nabiga iyo saxaabadiisa ma waafaqsan yahay mar walba inaad qalbiga isweydiiso weeyaan oo dib qofka uu isku fiiriyo maxaa yeelay waxaa shardi ah cibaadada iyo camalka dhammaantiisba alikhlaasu wasawaab alikhlaasu wasawaab ikhlaas iyo daacadnimo iyo niyad wanaag waa laga maarmaan camalka aad samaynayso qofka uu samaynayo ka labaadna waxaa weeyaan almutaabaca in la raaco dariiqii rasuulka calayhi salaam oo la waafajiyo camal kasta ouna qofka maaragtay iskala imaanin uun wax isaga la quman jamiica alfiraqi addaalla waalmubtadica inta firqe ee dhuntay ee maanta qadiimi zamaan iyo xadiidii dhunsan waxay ku dhumeen waxaa weeyaan ama ajando khaas ah oo aan cibaado iyo ikhlaas iyo la darti ahayn bay ku shaqaynayaan ama hadday niyaddooda fiican tahay laf bay toobin ku hayaan oo waddadii nabiga wadda aan ahayn bay qardajeexayaan marka labadaasi waa in laiska ilaaliyo liyabluwakum ayukum axsanu camala fudayl ibnu ciyaad wuxuu ku fasiray aswabuhu wa akhlasuh waddada ugu khaalisan ee daacadnimo iyo niyad wanaag ah ee haddana sawaab eh waafaqsan nabiga calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii taasaa maxabada ilaahay lagu helaa maxaba rasuula lagu helaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah qaala xadaanaa shaybaan bnu faruuqa qaala xadaanaa sulaymaan bnu lmugiira qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal can cabdillaahi bni saamitin can abi darin alghifaari jundab bnu junaadan radia allaahu canhu ardaah min asaabiqiin buu ka mid ahaa radia allaahu canhu alawaliina fi lislaam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi inna bacdii aniga gadaashayda min ummatii ummaddayda xaggeeda waxaa ahaan doona ow sayakuunu bacdii gadaashay waxaa ahaan doona min ummatii ummaddayda xaggooda qowmun dad baa ahaan doona oo imaan doona yaqra'uuna alqur'aan qur'aanka akhrinaya waa waxaa lagu waana qaato ee lagu cibaadaysto oo ilaahay lagu dhowaado waxaa ugu korreeya weeyaan wadakir bilqur'aani man yakhaaf waciid qowmun yaqra'uuna alqur'aan qur'aankay akhrinayaan way fiican tahay laakiin dhibka haysta waxaa weeye ikhlaas iyo qalbi midna kuma raacsanaa oo fahankii baa ka khaldan laa yujaawizu xalaaqiihim laa yujaawizu qur-aankii ma gudbaayo xalaaqiihim jamcu xulquum dhuuntooda ma gudbaayo halkaa carabka iyo intaasi uun makhaarijulxuruuf keliya ayuu ku wareegaysanayaa yakhrujuuna min addiin diinta ayay ka baxaayaan kamaa yakhruju sahmu leebka siduu uu oga baxo min alramiyati ay min almarmiy meesha lagu ganay uma laa yacuuduuna ku laaba mahayaan fii dinti tana waciid shadiidoo aad u sii daran qofka hadduu dembi galo oo uu is og yahay inuu dembiilo yahay oo macsiyo galay oo alla uu ku caasiyey rajadiisa way dhowdahay inuu toobad keeno oo inuu dembi galay buu is og yahay laakiin qofka cilmi iyo aqoon baad ku taagan tahay leh waddadiina ka khaldan inta badan qofka noocaas oo kalea muwafaq ma aha ma soo laabto uma laa yacuuduuna fiihi ma soo laabanayaan fiihi fi lislaam hum sharu lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye kuwa noocaas ah waalkhaliiqati khalqiga intiisii kalena waa ka shar badan yihiin ama isku adkeen labaduba faqaala ibnu saamit cabdullaahi ibnu saamit baa wuxuu yidhi falaqiitu raafic ibnu camar alkhifaari raafic ibnu camar alkhifaari baan la kulmay akha alxakam alkhifaari alxakam alkhifaari walaalkiis qultu waxaan ku idhi maa xadiiun xadiid muxuu yahay samictuhu aan ka maqlay min abi darin abi dar alkhifaari saxaabigii kada wa kada saaya sidaasaa waa saa soo marray xadidka soo marray wey wadakartu lahu hada alxadiida xadiidkana u sheegay faqaala wuxuu yidhi raafic binu camar alkhifaari wa ana aniguna samictuhu xadiidkaas nabigaan waan maqlay min rasuulillaahi baan ka maqlay sala allahu calayh wasalam fasaara alxadiidu shaahida xadiidkan ninka la yidhaahdo raafic binu camr alkhifaari wuxuu shaahid u yahay oo xoojiyey xadiiu abi dar alkhifaari radia allahu canh qaal xadaana abu bakr بن abi shayba qaal xadaana علي بن musir عن shaybani can yusayr بن camr qaal sa'altu sahl بن xunayf رضي allahu canhu baan waxaan su'aalay hal samicta nabiya nabiga ma maqashay calayhi salaam oo yadkuru lkhawaarija khawaarij ka sheekeynaya oo magacaas waxay la baxeen xilligii cali radia allahu canhu buu mashhuur noqday laakiin fikirkan nabiga ma ka sii digay faqaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay wa ashaara intuu ishaaray biyadihi gacantiisa naxw almashriq qorraxda meesha ka soo baxdo oo markii madiina almunawara iyo ardulxijaaz la joogo sharqi iyo qorax ka soo bax ciraaq wey iyo eeraan iyo dhulkaa weeyaan sharqigu nabiga xaggaasuu farta ku fiiqay qowmu dad baa soo bixi doona yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrini bialsinatim carabkooda ku akhrini laa yacuduuna taraaqiihim kalxamahoodana ma gudbaayo yamruquuna min addiini diintii bay ka siibteen kamaa yamruqu sahmu leebka siduu oga siibto min alramiyati meeshii lagu ganay u dhan kale oga baxo carabka un bay ku ahrinayaan marka dhibaataduna waa tidaas diinta iyo shareecadu carab inayna noqonine ay camal iyo ictiqaad iyo qalbi inay u sii gudubtaan la rabaa saamaynta qalbiga wixii galayna xubnihii ay ka daahiraan waxadaanaahu abu kaamil fudayl ibnu xusayn aljaxdari qaala xadaanaa cabdulwaaxid cabdiwaaxid ibnu ziyaad qaal xaddaana sulaymaan ashaybaani bi hada alisnaadi waqaala yakhruju minhu qowmun dad baa soo bixi doonuu yihi nabiga alai salaam nabigana waa ka digey waxayna ka mid tahay mucjizaatuhu sala allah caleh wasalam in wax imaan doona uu ka sii sheekeeyey oo sidii uu u sheegayna ay u dhacday weliba waa soo marray xalayto in xataa nimanka iyaga ah rag ka mida ah oo tilmaamo iyo astaamo leh uu nabigu sii sheegay sala allah caleh wasalam fa saara alamru kamaa qaal sidii uu sheegay bayna arrintu noqotay qaala xadaana abu bakr bn abi shayba waisxaaqin shamiican can yaziid buu ka wariyey qaala abu bakr xadaana yaziid bn haaruun can alcawaam bn xawshab qaala xadaana abu isxaaq ashaybani can usayr bn camr can sahl bn xunayfin can اnabiy sala اllah alيh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi yatiihu qowmun qolaa wareeri doontaa tiih tiihana waa tiih macnawi ah wey ee tiih xisi ah ma aha oo tii nabiyullaahi muusa qowmkiisii lagu sii daayey arbaciina sana yatiihuuna fi lardi afartan sano ay kolle xagga wareegi kolle xagga wareegi maantoo dhan bay soconayaan gobolka markuu dhacaba jabadii ay saa ka soo baxeen yayba tuuran yihiinba kuwa ayagaa imtixaan baa ku dhacay mukhaalafadii ay muuse calayhi salaam khilaafeen ee markuu yidhi udkhulu arda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum dhulkaa ilaahay dahiree ilaahay idinka inii qoray galaha cabsanina oo ilaahay baa guushayna siine ay muran iyo dood ay ka hor keeneen yaa lagu sii daayey oo salal lagu sii daayo salaleen madaxoodii minje laga rogay subaxdaasoo dhan bay intay dhaqaaqaan oo guuraan yahaawoo dhan markay socdaan cagamurux oo qoraxdu ay ku socoto markii dambe ilahay baa u naxariistay qoraxdina wuxuu daruuru ka saaray oonkii iyo gaajadiina samni iyo malab iyo ilahay wuxuu soo diyey hilib buu iibsiiyey ilahay baa iska dhaqaalaynaya muusa la nool calayhi salaatu wasalaam iyo haaruun ilaa muusena dhinta haaruunna dhinto markaas kadib afartan sano kadib yuushac binu nuun baa wakhtigiisi iyay waddadii qabsadeed oo baytulmaqdisdeena sidii nabad ay ku qabsadeen welina idan darradii bay sii wadeenoo udkulu markii la yidhi ardada gala oo waquulu xita iyagu oo sujuudsan oo rukuucsan oo ilaahu dembigaana dhaaf lahoo tawaaducaayo oo waxba iskibrinaynin sidaasaa la amray waa kii ay darra bilaabeen dabadaba u galeen hadalkoodiina ducadii iyo muxuu hadalkii wanaagsanaana ay badeleen xidadii xinta ku badeleen kuwaa tiihaasi xisi buu ahaa waxaa imaan doonuu yidhi nabiga calayhi salaam qolo ayaguna yatiihu qowmun qolaa tiih ku dhici doonaa wareer iyo dabagedis maa ku dhici doona diintii oo iska cad qur-aankii iyo sunnadii iyo siiradii nabigaoo cad calayhi salaatu wasalaam yay iyagu jeebkooda wax ka samaystaan oo fahamkooda ayaga la imaadaan yay marka dambena guuldarro ku dhammaanayaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii ninkii bilaaba min mabcaihi sala allah caleh wasalam ka soo bilow nabiga markii la soo saaray makal mukarama saddexi tobankii sane uu joogay siduu ku maareeyey xaaladan muslimiintu ay dacfi ku sugan yihiin ee awood iyo tabar laga badan yahay sida ay ola macaamilaan inay dadka caqiidada laga dhiso oo iimaanka laga dhiso oo ilaahay lagu xidho oo tarbiya iimaaniya ay dadku qaataan oo ay noqdaan dad jaajgaraysan oo mashxuuniin oo shaxan iyo jaajgaraysmay oo wax walba oo hadhow dhibaato iyo ku dhici lahaa oo dhanba dad ka dabaalan kara ay noqdaan xikmada shareecada iyo umuuraha tadarujka ahee sida loo kala hormariyo arrimaha say u kala muhiimsan yihiinna la fiiriyo masaalixda caamka ahi iyo mafaasidana kala ilaalintooda waa qaabkuu nabiga ku tarbiyeyey saxaabadiise kadib deenna waxaa imaaday cahdulmadani cahdulmadanina ayagona waad og tahay iyo qaabkii ay arrimuhu u kala socdeen u kala horreeyeen hadday noqoto axkaamta iyo sida ay naskhigu iyo tarjiibaadku u socday hadday noqoto jihaadka iyo ayaguna maraaxisha iyo si u kala horreeye kala tartiibsanaayo loo kala maarayn jiray kullu haada iyo dacwadii nabiga calayhi salaam iyo mucaamalatuhu munaafiqiinta si oo la dhaqmi jiray iyo kuwa gaalada ee ka baxsan wufuudda gaaladaas oo la dhaqmi jiray nabiga calayhi salaam gaaladii madiine ku nooleed ee yuhuuddaheed iyo kuwii kale ee gaaladahaa ee carabtahaa intaba si oo la dhaqmay hadday noqoto xarban iyo hadday noqoto silman inta ayadaa markii laisku aruuriyo qofkii soo akhriista oo wadadaa qaada shaki waxaan ku jirin in guusha mar walba ayaga ay la soconaysooo wacdigii ilaahay iyo yaboohiisiiyo ballanqaadkiisina ilaahay sidii uu ku ballanqaaday inay ku imaanayso laakiin markii arrinta qarka lagaga istaago oo qof walbaba hawadiisa iyo maskaxdiisa iyo caqligiisa ugu shaqeeyo oo imaato minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira oo imaato awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan nasriga iyo guusha iyo horumarka iyo magaca iyo muuqaalka muslimiinta ee wanaagsan bay hadlaysaa waxaan ugu filan xasbigeenna iyo kaafigeenna aan ugu filan siirada nabiga calayh salaam iyo waddadiisa oo la qaado alcahd lmaki waalcahd almadani mucaamaladiisa daakhil iyo khaarij uu dadka la dhaqmi jiray sala allah aleh ali wasalam laakiin waxaa imaan doona nabigu dad tiih ku dhacay qawmun dayatiihu qowmun qolaa tiih ku dhici doonaa bal cali bin abi aalib oo amiiru lmu'miniin saxaabadii nabiga calayh salaam mubashiriintii jannada lagu bishaareeyey asxaabu bader asxaabu alxudaybiya baycat ridwaan saxaabada ajilladaheed baa meesha jooga dhallinyaro ah, hal saxaabiga ah kuma jirin nimankaa khawaarijta la yihahdo walaa waaxid saxaabiga ah kuma jirin dhammaantood taabiciin bay ahaayeen saxaabi kuma jirin laakiin taabiciin biixsaan mayna noqonin mayna saxaabada si saxa ku raacine waddadooda mayna qaadine ayagii baa shafka garaacday marka nabigu wuxuu ku tilmaamay waa dad dabagedisanoo tihi ku dhacay yatiihu qowmu qolaa tihi ku dhici doonaa qibala almashriqi bay ka imaanayaan ciraaq muxallaqatu ru'uusuhum timahoodana waa soo xirteen inay timihii wada xiireen xilli dadka caadadoodii curfigoodu u yahay timaha in la sii daysto ayadoo laftirkooda waa in la khilaafay dhaqankii dadka iyo caadadoodii curfigoodii dadku hadday timaha sii daystaan in la xiirto astaan bay noqonaysaa hadday dadku ayna dhibaato u arkin dhib ma laha laakiin dadka xilligaasi timaha way daysan jireen xaj iyo cumrana way xiiran jireen ama way gaabsan jireen markaasa iyaga dhammaantoodba waxay noqdeen ciidankii dhannaa ee khawaarijtaha timahay mulkaysteenoo wax wada madax suubi ah ayay wada noqdeen marka taas waa calaamo wey ta labaadna waxaa culamada qaar ku fasirayaan muxallaqata ru'uusihim timihiibay waxay ka dhigeen madaxoodii xilqay ka dhigeen wareeg ah oo inay madaxa intay intan hoosoo dhan wada xiiraan ay inta dhexdaa daayaan ama intay dhexda intay xiiraan inay geesaha daayaan oo xalqad ay noqoto iyo intaa saxanka labadaa iyaduna waa lagu fasiray yatiihu qawmun qolatii ku dhici doonaa qibalal mashriqi jira muxallaqatu ru'uusahum madaxoo ru'uusuhu madaxoodana uu muxallaq yahay oo xiran yahay ama xilqa yahay qolada ayaa waa qoladii nabiga ka sheekeeyey khawaarijtii weeyaan baabu taxriimi zakaati calaa rasuuli zakada inay xaaraan ka ahayd nabigeenna sala allahu calayh wasalam inuu zaka qaato xaaraan bay ka ahayd wa aalihi aalkiisana xaaraan buu ka ahaa zaka inay qaataan wahum aalka nabiga ee zakada loo diiday banu haashim wa banuulmuallib duuna hayrihi nimankaa reer banu haashim la yihahda reer banuulmuallib weeyaan duuna hayrihim kuwa kale kuma jiraan oo ah cabdushamsi iyo cabdunawfal oo kale afar bay ahaayeenoo ilmo cabdimanaaf baa la dhihi jiray oo nabiga qowsku ka dhashay banu haashim iyo banumuallim oo ayagana ay walaalo ah iyo cabdushamsi iyo cabdinawfal afartaasi ayaa waxaa laisku dhihi jiray cabdimanaaf ilmo cabdimanaaf baa la dhihi jiray afartii marka labada sekada ma qaataan oo sida hadda baabka uu baabaystay mutarjimka ama culammada qaarba ay qabaan qaarna waxay leeyihin maya banu haashim keliya ay ka xaaraanta amaa banimualib banu haashim waxay ku raacayaan qismada haniimada iyo khumuska haniimada ayay wax ku leeyihiin oo marka waclamu anamaa hanimtu min shayin fa ana lilaahi khumuusahu walidilqurbadaasi halkaas ayadaa way ku jiraan bani mualib oo nabiga cadeeyey sala allah aleh wasalam oo wuxuu yidhi inamaa banu haashim wa banimualib shayun waaxid banu haashim iyo bani banimualib waa isku hal markii bay ka hadleen qoladii kale ee cabdishamsi cabdinoof iyo noofal ay hadleen laakiin zakada ma ku jiraan maya zakada banu hashim bay khaas ku tahay ka xaaraan tahay ama banilmualib zakada dadka qaadan bay ku jiraan qowlkaasna waa qowl kale oo isagana jira culammada qaar ay qabaan kuwa waxay leeyihiin banu haashim iyo banilmualib zakada waajibkaa ka xaaraana laakiin sadaqada tadawaca waa u bannaan tahay ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagu wixii sadaqa lagu magacaabo ama zake waajiba ha ahaato ama sadaqo kaleo qof dembiga uu rabo ilaahay inuu oga dhaafo ha ahaatee nabiga mar walbaba xaaraan bay keenay sadaqa inuu qaato sababtu waxaa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay oo inamaa hiya awsaaqu nnaas buu ku tilmaamay qofka sakada bixinaya ama sadaqada bixinaya in dembigiisa lagu dhaafuu rabaa qofka uu siinaayo wax wejiga uu ka raba ma laha wax tacaawun iyo waxaa isku tartaan birri adna ku tara ood ka rabta ma laha hor aakhale habeen aakhare un weeyaan ilaahay dartii umaad u bixinaysaa taas marka waa qof dembigiisii buu iskaga dhaafay ad inaad qaadato qofkaasi saasuu nabiga iyo aalubeydkiisa loogu diiday ilaahayna waa tahiray inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum risa ahla albeyti wayudahirakum tadhiira weeyaan marka ciladaas waa la sheegaa oo xadiidkaaba ku cadoo nabiga calayh isalaatu wasalaam amaa hadiyada iyo hibada nabigu waa qaadan jiray sala allahu calayh wasalam hadiyadu waa waxii qof aad siinayso oo aad saaxiibnimo iyo isjeceel iyo calaaqa iyo xidhiir inaad yeelataan darteed baad u siinaysaa aakhare iyo ajar aakhare midna kama rabtid waxaad rabtaa qofkan inaad xiriir calaaqaad ka samayso xoogow sawaad iyo eh, hadiye aad u geysay qofkan isagaa ah. waa ku farxay waa ku soo dhoweeyey adna berri buu kuu keenay ama wax kaluu kuu taray sheceelkaasaa looga jeedaa hadiyada nabigu waa qaalan jiray waana abaalmarin jiray qofkii siyaasana waa siin jiray laakiin sakada iyo sadaqada uu qofku maaragtay leeyahay dembiga inuu dhaafo maan rabaayo adaan kugu naxariistay taa nabiga ma aqbali jirin sala allah alay wasalam makaanadiisa iyo martabadiisa ka sarraysay qaala xaddaana cubaydullah binu mucaad alcambari qaala xaddaanaa abi xadaana shaba can muxamed huwa bni ziyaad samica abaa hurayrata yaquulu akhada alxasanu ibnu caliy alxasan ibnu caliy ibn abi aalib nabiga calayh salaatu wasalaam yaa awow uu ahaa xasan cali bin abi aalib weeye aabbihiis hooyadiisna faadimata zahraa binti rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam wey wiilkaas oo yar baa wuxuu qaatay tamratan xabad timira min tamri sadaqati zakada timirteedii fa jacalahaa wuxuu geliyey fii fiihi afkiisuu geliyey faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam nabigo arkaaya wuxuu yidhi kakhin kakhin ama kikh kikh labadaba kikhin kikhin yacni uf uf oo kale weeye ilmaha yar oo wax aadan jecleen ama waxaan ficnayn afka gashaday yaa la yidhahdaa siaa lagu dhahaa yacni tuf tuf oo kale ama uf uf oo kale ayuu nabiga ku yidhi irmi bihaa iska xoor ama calimta miyaadan ogayn annaa annagu laa naakulu sadaqa inaanan sadaqa cunin marka ilmo tamiis gaaray oo wax garanaya u ahaa saas darteed buu nabiga alai salam calimta ku miyaadan ogayn annaa anagu waa nabiga iyo aalubeytkiisa laa naakulu inaanan cunin asadaqa sadaqada inaanan cunin soo ma ogid buyu nabiga calayh isalaatu wasalaam dembiga dadka lagu dhaafaayo dembiga maarata awsaaqu naas wey annaga marka ma cun rasuulka sala allah aleh wasalam beddelkii zakada ayago waxay qaataan oo la siiyey waxa la yidhahdo khumusulkhaniima haniimada xoolaha jihaadka iyo waxaa weeyaan waa makaano sarraysa in muslimka intuu difaacdo diintiisii cadowgiisa ka adkaado xaaladda ayada ahee sarraysa wixii la helo ayuu nabiga iyo aalubeytkiisa ay wax ka qaadan jireen khumus wax la yidhahdo khumuskaasaa shan loo sii qaybinoo mid ka mid ahado wilqurba iska leh marka ma ogolin buuyi nabiga inaan qaadanno sala allah aleh wasalam xadiidka waxaa laga qaadanayaa carruurta inaan yaraantooda daraaddeed wax aan wanaagsaneen loo daynin wuu yaryahay inaan la dhihin xoolo dadeed buu afka gashaday ninna dad leeyihin tukaan nin kale u leeyahay buu afka iska gashaday waxyaalahaasoo dhan inaan laga ogolaanin waa carruuree maxaalayeeli iyo waa yaryahay aan la dhihin laga soo saaro xataa bacd ariwaayaat inuu gacanta afka ka geliya nabiga calayh salaam oo ka soo saaray ayay caddaynayaan taasna waa tarbiyada iyo ilmaha minjadiid markuu yar yahayba in lagu adkeeyo waxa muxaramkeehe bannaanayn iyo xaaladahaas in la tuso ayaa loo baahayay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya waabubakr bin abi shayba wazuhayr ibnu xarb jamiican can wakiicin ibnu jaraax can shucbata bni xajaaj alwaasidiyi abulbislaam amiir lmu'miniina fi lxadiidi bihada alisnaadi waqaal anaa anagu laa taxilu lana sadaqa inaan sadaqo xalaan ahayn miyaadan ogeynay oo lafdigan dambe ee mutaabacadaa ka caamsan lafdigaa hore leanna lafdigaa hore annaa laa naakulu sadaqa sadaqa ma cunno akli bay ahayd laakiin annaa laa taxilu lana sadaqa xalaal nooma aha aklan wa shurban wa libaasan wa maskanan wixii sadaqa iyo zake ku saabsan sina xalaal nooguma aha nooc kastaba ahaatee qaala xaddaana moxamed binu bashaar bin daar qaala xaddaana moxamed binu jacfar qundar xaw xadaana ibn muana muxamed xadaana ibn abi cadiyin kilaahuma can shucba fi hada isnaadi qaala ibn mucaad wuxuu yidhi ana laa nakulu sadaqa riwaayada hore mutabci waxadaanii haaruun bnu saciidin ilayliy qaala xadaana ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin ilmasriy akhbaranaa camru bnu dinaar ana abaa yuunus mawla abi hurayra xadaahu can abi hurayrata radia allahu canhu abuu hurayra mawlo yeeshay oo addoommo lahaa oo xoraystay can abi hurayra mawlihiis buu ka warinaya abuu hurayre ah radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi innii anigu la anqalibu waxaan u gadoomi ilaa ahli reerkayga ciddaan aadi buu yii nabiga calayi salaam ama suuqa ama bannaanka ama wax ka soo laaban xagga cidda faajidu waxaan heli attamra xabba timira oo saaqidatan dhacday attamra baan heli saaqidatan xaalay tahay mid dhacday calaa firaashii gogashayda gogashaydoona timir ku ogeyn xabba timiroo gogashayda taalla arki buu yidhi uma arfacuhaa kor baan u qaadiya liaakulaha inaan cuno uma akhshaa waan ka soo celin afkii oo akhshaa waxaan ka baqaan takuuna inay tahay sadaqatan zakadii la aruurinayay muslimiinta intay guriga nabiga ku soo aruuriyaan kadibna nabiga uu qaybinayey waa intaasoo ay noqoto sadaqatan fa ulqiiha markaasaan iska tuurayay buuyiri rasuulka sala allah aleh wasalam marka taana waa waaracnimada qofkana inuu wax aan xaaraannimadiisa la hubin uu iskaga tago intay xaaraan ku noqon lahayd yacni tarku maa laa ba'sa bihi khawfan an yakuuna bihi ba's waxaan markaa dhibaato weyn oon ku muuqata ayn jirin oo xaaraannimadiisa aan caddayn iskaga tagto mutashaabihaat arrimahaas oo kale oo dhan weeyaanoo waracnimada nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaraan cad iskaba dhaaf wixii xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka shakiyo koruu ka qaaday zakadina taan ka baqaayaa buu yidhi laakiin haddayna ahayn zako oo ay tahay qof wax ka dhacay qof beeralaydii timirta goynaysa timirta ka dhacday oo kale xabad timir oo ka dhacdaad aratay ina soo qaado inaad suuqa la timaado oo tidhahdo war xabad timiraan ka soo helay waddada oo suuqii raashinka iyo beeralayda xuggadanayaan aad ka dhex dhawaaqdo maxaana dhibaato arrintaasi laazim maaha laazim maaha oo waxyaalaha xoolaha ee taafiha ee qofkii iska lahaa markuu waayo uuna dibba usii milicsanaynin ma yahdinaysid ma yahdinaysidii horaad ka isticmaali shinin baad aratay curfigay u noqon iyo caadada dadka iyo dhaqankooda dadka caadadooda iyo dhaqankooday u laabanaysaa yani qofka ugu hooseeya ee baahi la dhigi karo wixii markaa saasoo kalea oo haddii uu ka dhubo aanan dan ka galaynin ama awsaadunaas iyo caadadooda marka laga hadlaayo taunbaa lagu ag curfiga u noqon calaa kulli xaal curfigay u noqonaysaa marka lama yahdinayo maxaa yeelay waxaa la yahdiyaa wixii qof ka dhuma ee qofka ka dhumayna uu raadsana waryaa arkayay uu leeyahay yaa qofka hela warya ka dhuntayay uu dhihi laakiin kii lahaaba hadduuna dhehaynin war waxaasaa iga dhumayntuu golaha iyo meelaha la fadhiyo imaado iyo meelaha dadka iskugu imaadaan uuna dhehaynin waxba la yaahdeen maayo waxaysta ama lacag yar ama raashin yar ama wax weynoo macno weyn sii lahayn marka qofku waa iska isticmaali karaa wey laakiin nabiga maxaa u diiday dhinac kalu ka fiiriyey inay sadaqo iyo zaka tahay baa laga yaabaa amaa calimta anna laa naakulu sadaqa sadakana nabiga calayh salaam iyo ahlubeytkiisa sadaqo ma cunan waxadaanaa muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaq bnu hamaam qaala xadaanaa macmar can hamaam bni munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can muxamedin rasuuli illaahi sala allah alay wasalam fadakara wuxuu sheegay xadiida minha waqaala rasul waxaa ka mid a xadiistaasi qaala rasuulula nabiga alay slam baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inii la anqalibu ilaa ahlii reerkaygaan ku noqoni faajidu tamra xabba timiroo waxaan arkayaa saaqidatan ku dhacday calaa firaashi gogashayda ow fii beytii gurigayga taalla faarfacuhaa liaakulaha inaan cunaan afka u mohani oon kor u qaadi uma akhshaa waxaan ka baqi an takuuna sadaqa inay sadaqo tahay oo min asadaqa ay sakadii ka mid tahay fa ulqiiha markaasaan iska tuuray buu rasuulka sala allah alay slam yii qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa wakiic ibnu jaraax can sufyaan sufyaan athawri ibnu saciid can mansuur ibni muctamir can dalxa bni musarifin can anas bni malikin abu xamsata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam nabigu wajada tamratan xaba timiruu nabigu arkay faqaala lowlaa an takuuna min asadaqati la akaltuha haddayna sadaqadii iyo zakadii aynan ahayn waan cuni lahaayo waxaanoo kale lama yahdiyo dadkii lahaana dhankama galan oo dadka hadda beeraha iyo kareetada iyo dameergaariga iyo baabuurtii wax ku soo qaado xabad moosoo ka dhacday dib ugu noqon maayaan mana raadinayaan xabad moos iyo xabad yaanyooo ka dhacday iyo hal babayoo ka faniinay iyo waxaa waxaa weeyaan inuuna dib usii fiirinin baa dhici karta ninkii markaa erta haloobo iska fiiqda waxba dembi dushiisa ma aha mana yahdinayo xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa wakiic ibnu jarax can sufyaan can mansuur ibni muctamir can dalxa bni musarib ayb xadaanaa abu kuray maxamed bn calaa qaala xadaanaa abu saamax xamaad can zaa'ida ibni qudaama can mansuur can dalxa bni musarifin qaala xadaanaa anas bni maalik ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam mara maratan bitamratin timir buu soo maray biariiqi waddada taalla faqaala lowlaa an takuuna min asadaqa la akaltuha haddayna sadaqa ahayn waan cuni lahaa buu nabiga alah isalatu wasalaam dhinaca kale waxaad ka arkaysaa baahida jirtay xilligaa nabiga calayhi salaam oo xabaddaa timirtee ruuxu ku dhacday xataa loo mahan jiray baahi darteed iyo gaajada jiri jirtay xilligaas ayaa laga hadlaya iyaduna xadaana muxamed bn muana bn bashaar qaala xadaana mucaad bn hishaam xadaanii abi can qataada can anas bni malikin ana nabiya sala la alay slm wajada tamratan xabad timiruu nabigu helay calayhi salaatu wasalaam faqaala lowlaa an takuuna sadaqatan la akaltuha waan cuni lahaa baabun wuxuu ku saabsan yahay tarku isticmaali aali nabiy nabiga calayh salaam aalkiisa inay isticmaalaan way ka tagayaan calaa sadaqa sadaqada ama tarki isticmaali aalinabiy aalu nebi in loo isticmaalo oo ay ka shaqeeyaan oo cummaal noqdaan calaa sadaqati ee calaa jamci sadaqati sakada aroorteeda oo sida inay saka ay maskiinnimo iyo faqiirnimo iyo sifaatkii dadka sakada la siiye sideedaha ee kale aynan ugu qaadan karin yayna caamilnimona uga qaadan karin oo wlcaamiliina alayha sideedda sifa waxaa ka mida ah wlcaamiliina alayha baa ka mida ah. wlcaamiliina calayha macnaheedun waxaa weeyaan dadka sekada soo aruurinaya ee shaqadaas iyo xoolahaasi soo guraya waxay xaq u leeyihiin in wax la siiyo in ayaga iska goostaana ma ahee waa in loo gartoo la yidhahdo ma soo shaqaysanaa intan ma keenteen intan iyo intana inii garana in la yidhahdo wey waxaa soo gelaya dadka howlaha caamka gacanta ku haya ee ummadda xoolahooda gacanta ku haya ee mashaariic gacanta ku haya masaajid la dhisaayo iyo mudaaris la samaynayo iyo maraakis la samaynayo iyo howlaha noocaas oo kalea iyo dad maaragtay eh, oomanoo la waraaminaayo iyo dad baahanoo raashinlo arrimahaas oo kale dadka shaqadaa qabanayo xaq bay ku leeyihiin laakiin waa in loo garto in loo garto weeyaan oo dadka hawsaa gacanta ku hayo ayaa markaasi wax qiimaynaya oo ijtihaadi oo ijtihaadi dayib <clears throat> marka laakiin waxaan ku jirin dadka caamiliinta ah aalubeydka nabiga calayh isalaatu wasalaam hadday iska tadawucayaan oo ay dhahayaan waa camal khayri eh annagana waa ajir baan ka raadsanaynaa zaka aruurinta dhibaato ma laakiin inay walcaamiliina calayha ay wax ku qaataan zakadii oo si kale usoo gashay weeyaan oo dariiq kale haddana ka soo gashay xadaثna cabdullahi bn maxamed bn asma adubaci qaala xadaثna juwayriyat bnu asma asmahan hadda waa magac nin asma raggana waa loo bixiya gabdhahana waa loo bixiya juwayriya raggana waa loo bixiya gabdhahana waa loo bixiya hadda xadaثna juwayriya juwayriya ibnu asma baa la dhahaa isaga iyo aabihiiba magacooda magac haween ayay shabbahaan can malik ibni anasin can azuhriy maxamed bn muslim ana cabdallaahi bn cabdillaahi bn nawfal ibn xaari ibn cabdimualibin xadaahu ana cabdilmualib ibn rabicata ibn xaari xadaa qaala wuxuu yidhi cabdilmualib ibnu rabiica ibnu xaari ibnu cabdilmualib ijtamaca waxaa kulmay buu yidhi rabiica bnu xaari waalcabaas ibn cabdilmualib rabiica bnu xaari oo xaarika waa in cabdilmualib isaguna iyo cabaas oo adeerkooda oo rabiicaas adeer u yahay oo ina cabdilmuطaliba labadaasaa kulmay faqaalaa waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaarannay low bacadnaa haddaan dirro haadayni alghulaamayni labadan wiil labadan wiil haddaan dirro qaalaa waxay ku wadaan lii aniga iyo waa ninka la yidhaha cabdilmuطalib bnu rabiica iyo walilfadl bnu cabbaas fadl bnu cabbaas labada wiil ay sheegayaan waa labadaas ninkan hadalka warinaya cabdilmuطalib bnu rabiica aabbihii iyo awowiisa cabbaas awowba ugu qumaya ayaa wuxuu leeya way fadhiisteen waxay idhi labada wiila dhallinyarada ah ee maanta guurgaarka ah ee guur gaaray maan rasuulka u diro ha kaalmeeyooo xoolahan zakadee la arurnaayo shaqa intuu u dhiibo waxa ka soo helaanee qaalaa lii aniga iyo waxay u jeedaan walilfadal bin cabbaas bay saa leeyihiin ka wadaan ilaa rasuulilah haddaan u dirro hadalkoodii inta waa muctarideh ilaa rasuulillaah low bacanaa haadayni alqulaamayn labadan wiil haddaan u diro ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam fa kallamaahu hala soo hadlaan hala hadlaada ayagaa la hadladanaadaoo nabiga calayhi salaatu wasalaam codsi ay u gudbistaano fakallamaahu rasuulka ha la hadlaan oo fa ammarahumaa deena ammarahumaa uu amiir ka dhigo oo calaa haadihi sadaqaad sadaqaadkan iyo sakawaadkan la aruurinaayo hadday noqoto beeralaydii hadday noqoto xoololaydii iyo hadday noqoto dadka xoolaha iyo lacagta lahaa zakada ayadaa mid daahiri mid khafiya u qaybsan tahay midda inta badan daahirka ah ayaad la diri jiray dadka la soo aruuriya la dhihi jiray ean qarsoonayn ee la arki kare ee la tirin karo ama beera ama xoola ah amarahumaa faamarahumaa wuu labadan wiil madax intuu ka dhigo calaa haadihi sadaqaat sakawadan la aruurinaayo ee baadiyaha laga soo guri ee beeraha laga soo guraayo dadka sakada ay ku waajibtay ay madax ka noqdaan oo dadka jamaacada aruurinaysa qaar ka mida ah madax looga dhigo oo faadayaa ay deena soo qabtaan maa yu'addi nnaas dadka shaqada ay qabtaan oo ah jamcu zakaat wa xifdihaa waannadari fiiha ila aakhirihi wixii laga rabay qofka zakada soo aruurinayo oo soo aruurinta zakada iyo naafkii la rabay oo ay fiiriyaan iyo xisaabtii oo ay si fiican iskaga hubsadaan iyo inay namad ku keenaan si loo qaybiyo maa yu'addii nnaas dadka waxay qabanayaan iyaguna ay qabtaan waa rage waa asaabaadeenna ay helaan mimaa yusiibu nnaasu dadka waxa uu helaayee camalka iyo shaqada ay ku helaayeen oo ujraah ayaguna ay helaan lakaana awla saamaa yeello sidii bay labada oday oo xaari ninka la yidhaha rabiica bnu xaaridi cabbaas iyo cabdilmadale ku tashanayaan way tashadeen qaala fa baynamaa humaa labadaasoo fii daalika shuuradaa iyo tashigaa ku jira jaa waxaa u yimid caliy bin abi aalib radia allahu canh fa waqafa calayhimaa wuu kor istaagay waa isku wada qowsoo reer cabdimudalib weeye dhammaantood fa waqafa calayhimaa waa dul istaagay fadakaraa lahu daalik arrig bay u sheegeen waxay dheheen waxaan ku tashanaynaa in labadan wiil aan u dirro oo deen uu shaqo siiyo shaqaduna waa zaka aruurin hadhowna zakadaa wax ka helaan faqaala caliy bin abi aalib baa wuxuu yidhi laa tafcala dadkaad tihiin soosma garanaysaan ahlubeytka nabigaad tihiin laa tafcala ha yeelina fa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa ma aha rasuulku sala allahu caleyh wasalam bifaacilin mid arrinkaa yeeli kolley labadaa nin intuu shaqadii zaka u dirsado zakadii wax ka siin maayo ee haddaba isku lugoonina fantaxaahu waxaa ku jeedsaday rabiicatu bnu xaaris baa ku jeedsaday acrada calayhi waqasada waxaa ku jeedsaday oo qaabilay oo isku jeediyey labadii oday cabbaas iyo rabiicay ahaayeene rabiica cali ku jeedsan fa qaala wuxuu ku yidhi wallahi baa ku dhaaranay maa tasnacu ma samaynaysid haadaa mancintan aadna mancinayso ilaa nafaasatan xasadnimo unbay kaa tahay minka adiga kaa soo fushay alaynaa annaga aad naxastaysaa ha annaga ad naxast fa wallahi baa ku dhaartaye laqad nilta waxaad gaadhow nasiib u yeelatay sihra rasuulilah rasuulka calayhi salaam inaad xil noqotaan oo sadogii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sadogaa noqdo yaad nasiib u heshood gabadhiisii guursatay famaa nafisnaahu kaamaanan xasdin calayka korkaada qaraabanimada nabiga aad la qaraabowday gabadhiisii guursatay ee sodonka nabiga calayh salaam uu kuu noqday kaamaanan xasdin annagana waadna hortaaganta inaan wiilashaannada aan shaqo u raadsanno qaala caliyun cali baa wuxuu yidhi arsiluuhumaa waayahay yahay ordaya dera labada wiil bal waan sugaynaaye ordaya dera fandalaqahaa way tageen labadii wiil wadajaca caliyun calina waa iska saaxday halkanaan igu sii sugaya w waana igu soo celiyuu yidhi halkaas istuuray qaala falammaa sallaa llah nabiga calayhi salaam markuu tukaday aduhra salaadii duhur sabaqnaahu ah, waan u kala hormaray waxaa hadlaya waa labadii wiilee la diray wey fadl iyo ninkii ahaa la socday ahaa mxuaha cabdilmualib binu rabiica cabdilmualib binu rabiica iyo fadl binu cabaas arrintii bay odayaashii aabayaashood baa diray nabiga calayhi salaam bay aadeen duhurkii bay la tukadeen halkaas annagoo laga heli calayhi salaam laga waayeynin masjidka laga waayeynin oo duhurka iyo jamaacada laga waayeynin sala allah alay wasalam sabaqnaahu markaa falammaa salla duhra markuu tukaday rasuulullah sal slam sabaqnaahu waxaa nooga hormarray ila alxujra xagga qowladii markuu salaada ka baxo guryihiisu aadi xujrooyinkii iyo qoladihii nabig guryihii nabiga calayh salaam saa ugu teedsan masaajidka ayaan u istaagnay waddadii masaajidka looga baxaayey fa cindaha qoladii iyo guryihii nabiga calayh salam miduu maalinta ku qoraa zaynabo wuu sheegi doonaaye ayaan cirridka usii istaagnay xataa jaa'a waa yimid nabigu calayh salaam fa akhada biaadaanina dhagahanag buuna qabtay nabiga calayh salaatu wasalaam dhagahi waa niman dhallinyaraa marka nabiga alay slam waa soo dhawaynaya dhagahan saa u qabtay ayuu yidhi haya hadla uma qaala wuxuu yidhi akhrijaa soo saara maa tusariraanii waxaad kulmiseen qalbigiina ku kulmiseen eed gocanaysaanee rabtaan inaad sheegtaan soo daaya tusariraan bisaad haddii la akhriyo iyadoo siinana waa jirtaa tusariraani min asiriya waxaad siraysanaysaan ee qarsanaysaan iyo maa tusariraani mxuu ahaa min almusaraat almusaraat baa jiri jirta yani caanaha neefka candhada lagu aruuriyaa musarada dhahaa marka maa tusariraani waxaad jamciseen qalbigiinni ood rabtaan inaad carab ka sheegtaan ama aad siraysateen eed rabtaan hadda inaad caad keentaan bal soo daaya uma dakhala nabiga calayh salaam intuu gurigiisii galaybaa soo kaco oo kale ii warrami weeye gurigiisuu gelinaya wa dakhalnaa calayhi waan u galnay rasuulka calayh salam oo gurigii baa lasla galay wa huwa rasuulkuna yoomaydin maalinta cinda zaynaba binti jaxsh xaaskiisii zaynaba binti jaxsh gurigeeda ayuu nabiga ku qoran yahay sala allah aleh wasalam oo kalkeedii ah oo eedda ahaayeen oo eeddadii baa dhashay zaynab binti jaxshiya nabiga waxaa weye qaraabay ahaayeen xagga nasabka oo eeddadii baa dhashay rasuulka calayh salaam iyadana muxuu ahaa nabiga abihiiba abtu ah ayb cinda zaynab binti jaxsh qaala fatawaakalna waxaan isku tala saarannay isku halhalaynay alkalaama hadalkii hadalkii baan isku tala saarna adaa wakiiliga adaa wakiiligaa adima hadashe walba ninka kaluu rabaa inuu hadlo uma takallama ugu dambaystay waxaa hadlay axaduna midkaanno oo dantii la socday baa la sheegtay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah kii hadlay anta adigu muqadimo fiican buu ku hadlay anta adigu rasuul allow abaru nnaasi dadka midka ugu baarisan baa tahay wa awsalu nnaasi dadka midka qaraabadiisa ugu xiriirin badan baa tahay waqad balaqna alnikaaxa nikaax iyo guur rawaan gaarray iyo qaangaar baan noqonnay fa ji'naa waxaan u nimid litu'ammilanaa inaad madax nooga dhigto calaa bacdi haadihi sadaqaat sakooyinkan la soo aruurinayo gudyaha guddida sakada aruurinaysa mid ka mida madax nooga dhigo kanna madax nooga dhig koox anna koox kale aan hogaaminno sida aan wax ku helno fa aan soo qabanno ilayka adiga kamaa sida yu'addi naasu dadka ay kugu shaqaynayaan howlaha ummadda eed mas-uulka ka tahay shaqadaa u diraysa annagan aan soo qabanno wa nusiiba aan hello kamaa yusiibuuna siday dadka ujre iyo war walcaamiliina u helaan annaga aan meeshaa wax ka hello oo sidaasi sidaa dadban aan wax u hello deen saa ku guursanno tanay soo gudbiyeen qaala fasakata sakata tawiilan nabigu waa aamusay in dheer ama waa fikiraaya ama waxyiibuu sugayaa xataa aradnaa waxaaan damacnay an nukallimahu inaan ku celino waa aamusay nabiga calayh salaam hadduu xogow aamusay inaan haddana ku celinno aan damacnay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu rabiica oo xadiidka fadl la socday ninkaa fadal la socday cabdulmudalib bnu rabiica wuxuu leeyahay faqaala wuxuu yidhi wajacalad waxay guda gashay zaynabu xaaskii nabiga ee zaynabe ahayd radia allaahu canha tulmicu inay ishaari calaynaa korkaa naga min waraa'i xijaab xijaabka gadaashiisa ayay noo ishaartay allaa tukallimaahu war halla hadlina hala hadlina aamusa ka warsuga ha hadlina oo degdegina saasayna leedahay nabigay taqaanaa sala allah alay wasalam lama hadlo nabiga calayh salaam hadduu aamuso warkiisaa la sugi waxyi buu sugi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa hadal xikmad lahoo runbaa uu nabiga alai slam laga sugi marka ha la hadlinay ka aamusay tiri degdegina shibdhaha dalabkiina gudbisatee suga qaala uma qaala markaasuu nabiga calayhi salaam aamus kadib wuxuu yidhi ina sadaqata sadaqadu ama zakada ama sadaqadu laa tanbaqii ooma haboono liaali muxamadin nabi muxamed aalkiisa oo banu haashim ah aalka nabiga xataa xaasaskiisa soo galaayee sadaqada iyo zakada ooma haboona mana u bannaana innamaa hiya awsaafu nnaas dadka wasakhdoodii wey wasakh macnawiyaho dembigii baa lagu dhaafayaa ee khud min amwaalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tusakiihim biha markaa maalkoodina waa lagu dahiri ayagana badankoodiiba dembiga lagaga dahiri xoolihiina tadhiir bay u noqonoo wixii hadhow maaragtay nashuusheyn lahaa xoolaha ee xoolaha barakada ka qaadi lahaa oo hadhow abaaro iyo balaayo intay ku dhacda xooluhu ay ku baabi'i lahaayeen sakadaasaa nadiifin oo ilaahay barakadiisana uu ku siinay dadkiina dembigoodii ayaa lagu dhaafayaa marka inamaa hiya awsaafu naas marka inaama bannaaneen bal horta ogaada buuyi nabiga alai salatu wasalaam waa tii cali uu ka digaayo cali bin abi daalib miduu ka digaayo wey laakiin dan maslaxay ka heleen oo si kaluu nabiga calayh salaam dantooda ku maareeyey wuxuu yidhi ah, udcuwaa iigu yeera lii aniga maxmiya ninkaa maxmiye la yidhaahdo maxmiyat ibnujaza ninkaa la yidhaahdo igu yeera wa kaana maxmiye wuxuu ahaa radia allahu canhu cala alkhumusi khumusu lqaniimada ayuu gacanta ku hayey xoolihii qaniimadaha ee shan intuu loo qeybiyey afar loo qeybiyey ciidankii meeshii shanaad oo nabiga tasarufkeeda gacanta loo geliyo asaga uu maamulayey oo weliba midda shanaad dawilqurba qaraabada ay lahaayeen ayuu nabiga calayhi salaam ninkii gacanta ku hayey ee gacanta mas-uuliyaddiisa ay ahaydee baytulmaal ka hayey oo maxmiye la yidhahdo igu yeera iyo wa nawfal ibnu xaari ibn cabdilmualib iyo nin la yihahdo nawfal ibnu xaari ibn cabdilmualib oo labadan mid ka mida ah adeer uu yahay labadaas igu yeedha buyuhi nabiga sala allah alay wasalam waa loo yeer qaala fajaaah nabiga u imaadeen calayhi salaatu wasalaam maxmiye iyo ninkii ahaa nawfal ibnu xaari odayaashii waa imaadeen fa qaala nabiga wuxuu yidhi limaxmiya maxmiye wuxuu ku yidhi ankix guuri haada algulaama wiilkan ibnataka gabadhaada waa kuma lilfadl ibni cabaas fadl ibna cabaas gabadhaada u guuri maxmiyow fa ankaxahu halkiiba uu guuriyey wa qaala linawfal bnu xaari nawfalna wuxuu ku yidhi ankix hada alghulaamaa wiilkan ana ibnataka gabadhaada u guuri lii buu leeyay anuu ka wadaa oo ah cabdilmudalib bnu rabiica fa ankaxani ana gabadhiisi buu ii guuriyey labadoodii haddii laba gabdhoodba loo kala guuriyey meherkii awey wa qaala limaxmiyata ninkii maxmiyo ahaa ee alaabta hayay iyo khumuska hayay baytulmaalka wuxuu ku yidhi asdiq meher waxaad ka siisaa canhumaa labada nin meher baa fuula ee meherkii ay gabdhaha ay guursadeen min alkhumusi khumuska waxaa ka siisaa kada wa kada intaa intaa ka sii qaala zuhri walam yusmahu lii walam yusamihi lii iimuna magacaabin kada wa kadaada laakiin wax ka sii buu yidhi xalkii marka nabiga calayh salaam labadii nin oo laba gabdhood loo kala nikaaxay meherkiina lagaba shubay sida daynta innaga aan iska haysanna ma ahee markiiba dayntii laga bixiyey meherkii laga bixiyey ayuu markii wiilasha soo noqdeen raggii oo faraxsan laakiin masaladii ayadaheda cali uu yidhi zake inaan inii diro ood madax ka noqotaan ood heshaan ha ka sugina sidii uu sheegayay noqotay radi allahu canhu ardaa laakiin nabiga agtiisa laguma hongoobo laguma qado sala allahu calayh waali wasalam hadduunu waxbaba haynin ayuu saxaabada kula galgalan jiray ishfacuu tu'jaru ayuu dhihi jiray waliyaqdi allaahu calaa lisaani nabihi maa shaa u shafeeca oo ninkii waxaan haynin ninka kale hahu hadlo oo waxa la siisiyo halays caawiyo xadaana haaruun bn macruuf qaala xadaana ibnu wahbin cabdullaahi qaala akhbarana yunas ibnu yaziid can ibni shihaab azuhri can cabdillahi bn xaaris bn nowfal alhaashimiy ana cabdilmualib bn rabicata bn xaris bn cabdilmualib isaguna haashimi ahbarahu ana abaahu rabiica bn xaaris bn cabdilmualib wcabaas bn cabdilmualib labada oday waa rabiiciyo cabaase qaalaa licabdilmualib bn rabiica iyo walilfadl bn cabaas oo dhaleen labadaa wiil bay ku dhaheen ihtiyaa rasuul allah orday rasuulka ilaahi aada sala allah aleh wasalam wasaqa alxadiida binaxwi xadiidi maalikin waqaala fiih faalqaa caliyun ridaa'ah markay cali ay hujuumeen oo dheh waad naxasnaysaa wuxuu tuurtay ridaahu gudiisii yuu dhulka saa u dhigtay uma ntajac caleyh waa iskaga saaxday ah, halkii la fadhiyu go iska dhigtay waa iska saxday haddii masaajidka tahay iyo meel kale tahayba wa qaala wuxuu yidhi ana abuxasan alqarmu ana abuxasan alqarmu anigu waxaan ahay xasan aabbihii alqarmu ee sayidkaha qarmiga sayidkana waa la dhahaa alfaxlu min alibilna waa la dhahaa qoorkaa ratiga qoorka ah ee geela markaa abuxasan baan ahay oo qarmi oo la yaqaano hadal aan ihi laga soo noqon mahayo sidaan u sheegay unbay noqon doontaa waad arki doontaa wey wallaahi baan ku dhaartay laa ariimu inaana ka zuulaynin makaanii booskana ka zuuli mahayo halkan hadda aan fadhiyo jiibana ka kixi mahayo xataa yarjica ilaykumaa ilaa ay inii soo celiyaan ibnaakumaa labadiinni wiil bixawri maa bacadtumaa bihi ilaa rasuulilah ay bijawaabi maa bacadtumaa bihi ilaa rasuulilah bixawri ay bijawaab ilan xiwaar bay geli doonaan nabiga calayh salaam bay xiwaar la gelayaan su'aal iyo jawaab marka bixawri maa bacadtumaa bihi wixii aad la dirteen jawaabteedii ilaa ay idiin soo celiyaan ilaa rasuulillah ad ugu dirteen jawaabteeda ilaa soo celiyaan halkaan ka suuri maayo halkaan sii fadhinaya warkii baa la keena hadii raggii oo dhinacna ka faraxsan dhinacna wixii dardaaranka ahaa iyo wixii loo diray aan aynan soo marin wax kale ku guulaystay ayaa yimid wa qaala fi alxadiid uma qaala lana wuxuu nagu yidhi ina hadihi sadaqaat nabiga calayh salaam sadaqaadkan iyo zakadan inamaa hiya awsaaqu nnaas wainahaa laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed xalaal oo maaha xaggey helaya iyagu haniimada oo waxaa ugu qiimo badana yay khumus ku leeyihiin ama khumusulkhumus ay ku leeyihiin haddii la waaye ka warran khumusulkhumuskii iyo haniimadii ahlubeytka nabiga calay salaam ay waayaan ama la siin waayo bacda ahlilcilmi waxay leeyihiin fii hadihi alxaala sikada waa la siin karaa sikada waa la siin karaa li'annahu sakada waxay qaabishaneen khumuskii marka haddii la waayo xaajana ay timaaddo qaarna waxay leeyihiin camal iyo shaqo way ku qaban kara waxay ku caddahay inayna qaadan karin laa camalan walaa sifo kale iyo muxuuaha sifaatkii sideed ee qur-aanka ilahay ku sheegay inama sadaqaatu uu ku caddeeyey subxaanah wa qaala aydan uma qaala rasuulu llah nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi udcuwaa lii waxaad iigu yeedhaan maxmiyata bnu jazay wa rajulu min bani asad min bani zaydna waa la yidhi o waa lasku haystaaye kaana rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu ahaa istacmalahu ninkaasuu wuxuu mas-uul oga dhigay cala alahmaasi wax allaala wixii khumusa jamcu khumusi ahmaas wixii khumus ahaay oo muslimiinta ay soo helaan oo xoog iyo awood ku helaan ama muxuu aha fay ah waxaa gacanta ku hayn jiray oo meesha ku bixi la yidhaahdo mar walbaba ku bixin jiray loo u xisaaraa ninkan isaga qiimaha badan maxmiyat ibnu jazarin radia allahu canhu ardaah baaban wuxuu ku saabsan yahay ibaaxat alhadiya lilnabiy haddii sadaqadii iyo zakadii nabiga iyo aalubaydkiisa ay xaaraan ka ahayd hadiyadii way u bannaantahay weli bani haashimna way u bannaan walibulmualibna waa u bannaanta wain kaana almuhdii qofka hadiyada bixinaya haba ahaado malakaha hadiyadaasi mid ku mulkiya markii hore bidariiqi sadaqa sadaqa iyo zakaa ku soo gasha asaga oo ninkan zaka ahaan bay ku soo gashay xoolaha xoolihii zaka ahaan asaga loo siiyey maskiinnimo loo siiyey ama sideedii sinfi mid ka mida uu ku mutaystay hadhow wuxuu siin karaa dadkii zakada aynan u bannaanayn oo aalubeytkii nabiga iyo nabigaa wuu siin karaa hadiyu u siin karaa oo waxa la istixaala masaladii intay wareegtay min xaala ilaa xaala xukunkuna mar walba wuxuu la soconayaa cilada ayuu la soconayaa haddii ciladu sadaqa ay ahayd hadda waxay noqotay hadiya xukunka marka waa isbedelay wa bayaanu ana sadaqa waxaa la caddaynaya sadaqadu idaa qabadaha almutasadiq qofka wax sadaqaynaayo idaa qabadaha almutasadaq qofka wax lagu sadaqaystay hadduuba qibdoodo almutasadaq calayhi zaala canha waxaa ka zuuli wasfu sadaqa magacii sadaqaheeda ka bixi waxallad waxay u bannaaneen likulli axadin qof kastay u bannaanaan oo miman kaanati sadaqatu muxaramatun calayh dadkii sakada laga xarimay markii sadaqadii qofkii la siiyey ay gacantiisa inti ku dhacdo uu mulkiyo qof kale wuu siin karaa magacii sadaqanimadan halkaas ugu dambaysa way ka baxaysaa oo ninkii qaniga ah ee xoolaha lahaa ee sakada isagaba bixinayey qof miskiin ahoo sake la siiyey waxbuu ka siin karaa hadiyahaan buu siin karaa ah, neefkii sadaqada ahaa ee sakada miskiinka la siiyey intuu gawr wuxuu dhihi karaa isku imaada xaafadii o dhan tujaartii iyo aqniyadii iyo maalqabeenkii baa ka soo qaybgeli hadiyey u noqotay sadaqa ma aha sadaqaa ma aha hadiye u noqonaysa waa u bannaanta xaddaثana qutayba bnu saciid qaala xaddaثana allayth allayth ibnu sacdin qaala xaaw xaddaثana muxamed ibnu ramxin ibnu muhaajir qaala akhbaranaa allayth ibnu sacdin can ibni shihaab aلzuhri ana cubayd ibna asabaaq qaala wuxuu yidhi ina juwayriyata zawja nabiyi sala allah alay slam jawayra bint alxaarif almusariqiya radia allaahu canha ahbaratu waxay u warrantay cabdi bnu sabaaqaasi ana rasuula allah nabiga calayh salaam inuu dakhala calayha u soo galay jawayriya faqaala wuxuu ku yidhi hal min tacaam raashin ma haysaa rasul nabiga alayh salatu wasalaam sida innagaba cunto ma haysaan qadadii ma bislaatay saasuu nabiga alay slam ciddiisa u weydiin jiray qada ma lahaya cunto ma haysaan hal min tacaam qaalad waxay tiri la maya sidanaa badnayd ladaasaa badnayd mar haddii la hela marka labaad laa xaaladu iska hoosay cuntada iyo raashinka iyo baahi badan baa jiri jirta gaar ahaan asadr lawal filislaam intii hore wallahi baan ku dhaartee waxay sanadkii toddobaad ka dambeeyey waxaa soo fakatay khaybar timirteedii iyo fadag iyo banu nadiir oo kasii sii markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam quutu shahrin ama muxuu ahaa yuu nabiga calayh salaam u diyaarin jiray ama sanad ayuu usii diyaarin jiray rasuulka alai slam oo timir iyo qumxi iyo mxua shacira wallaahi ku dhaartay ya rasuul allah rasuul allah maa cindana dacaam cunto ma hayno ilaa cadmun min shaatin xogow laf hiriba oo min shaatin neef ari ah xaggeed naga soo gashay neefkaasoo ucdiyatu la siiyey mawlaatii aniga mawladeydii aan xirayay min asadaqa sadaqadana naga siiyey laftaa hilibkaan haynaa adiguna sadaqa ma cuntid fa qaala nabiga wuxuu yidhi qarribiihi soo dhoweeye hilibkaasi keen faqad balaqad way gaadhay maxillaha meesheedii meeshii zake markii zake loo bixinayo ama sadaqa loo bixinayo meesheeda way gaadhay wixii ka dambeeya hadiyo ayay isku beddelaysaa oo qofkii la siiye sadaqa la yidhi oo layidhi ajir baan ka rabnaa iyo ilahay dembigaana inuu ku dhaafo haddii la siiyo gacanta uu ku dhigay asagana qofkuu rabuu maxabe iyo mawaddo iyo jaceyl iyo tacaamul yuu la yeelan karaa oo uu hadiye u siin karaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba wa camru naaqid ibnu bukayr wa isxaaq bn ibraahim alxandari jamiican can ibni cuyayna sufyaan can الزhriyi bhada اisnaadi naxwa qala xadaana abu bakr bn abi shayba وabu kurayb qala xadaana wakiixa وxadaana mxamed bn muhana bn bashaar qala xadaana mxamed bn jacfar kilahuma can shub can qataada can anas xaa وxadaana cubaydاllahi bn mucaad alcambari walafdula qala xadaana abi oo mucaad alcambari ah qala xadaana shucbaة bn xajaaj can qataada samica anas bn malik buu maqlo qaala yidhi uhdiyat bariiratu bariira gabadha dhihi jiri mawlaatu caaisha caaishaa xoraysay ila nabiyi nabiga calayh salam ba wax u soo hadiyeysay laxman hilib tusubiqa bihi lagu sadaqaysta hilibkuba calayhaa bariira markii hore faqaala nabiga wuxuu yidhi huwa lahaa bariiro hilibkani sadaqatun sadaqo uu yahay oo sadaqo iyo ajiraadis baa loo siistay iyo dembi in lagu dhaafo walanaa anaguna hadiyatun hadiyuu noo yahay walanaa annagana hadiya hadiyuu noo yahayoo wayna siinaysaa dee waxsiisiinta iyo calaaqada wanaagsan waynaga dhexaysaa iyadana barri baa la siin qaala xaddaanaa cubaydullaahi bnu mucaad xaw xaddaanaa abii mucaad alcambari بن أبي هشام بن هشام الدستوائي سمر حدثنا شبحة وحدثنا محمد بن مثنى وبشار ولفظ المثنى قال حدثنا معاذ بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم النخاعي عن أسود بن يزيد النخاعي خاله عن عائشة رضي الله عنها caaisha uu ka wariyey wa ata nabiyu nabiga calayh salaam uutiya nabiyu nabiga calayh salaam baa waxaa loo keenay bilaxmi baqar hirib lo-eed ayaa nabiga loo keenay calayh salaatu wasalaam faqiila waxaa lagu yidhi haadaa hilibkan maa tusadduqa bihi calaa bariira bariira hilibkii wax lagu sadaqaysta weeye neefkii hilibkaa ree hebel ay gowraceen ee sadaqa ay u siiyeen bariira yaa hilibkan ka haynaa faqaala nabigu wuxuu yidhi wallahaa sadaqa ayadoo sadaqu u yahay walanaa anaguna hadiyatun hadiyuu noo yahay buu nabi sala allah aleh wasalam yidhi qaala xaddaana suhayl binu xarbi abu kurayb maxamed bnu calaa qaala wuxuu yidhi abu kurayb qaala xaddaana mucaawiya xaddaana hishaam ibnu curwata can cabdiraxmaan bnu bdiramaan bn qasim bn muxamed ibn abi bakr sidiiq can abihi alqaasim bn muxamedin can caaisha radi allahu canha qaalat kaanat fii bariira gabadhii bariire aheed waxaa ku sugan oo laga faa'iidaystay alaau qadiyaat saddex qadiyo saddex faa'iido yaa gabadhaasi laga faa'iidaystay oo ku saabsan oo soo martay qaarkood way ka badiyeen riwaayooyinka qaar kow kaana naasu dadka waxay ahaayeen yatasaddaquuna calayha nabigeile sadaqada ooma bannaana mana cuno isaga aalubeydkiisa waxay siin jireen calayhaa bariira sadaqada wa tuhdii lana annagana hadiyay noo siin jirta fadakartu dalika lilnabiyi nabiga calayhi salaam baan arrinka u sheegay faqaala wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqa huwa calayha sadaqa iyada sadaqu u yahay walakum idinkuna hadiyatun hadiyuu idin yahay fakuluuhu cuna buu nabigu sal l slam waxaa kala saaraya waa niyada ujeeddada qofkan uu leeyahay baa kala saari waxaan aad bixisay ma iyo ajir baad ka rabtaa iyo in dembigaada lagu hoobiyo lagu dhaafo ha haddaad tidhaahdo nabiga ma qaadanayo aalubeytkiisa haddii ase ay tahay waa iska uun saaxiibnimo wey waxaa weye waa la qaadani waxadana abubakr bin abi shayba qaala xadana xusein binu caliy can zaa'idata can simaakin can cabdiraxmaan bin alqaasim can abihi can caaisha xaa xadana mxamed bn muana xadana mxamed bnu jacfarin qaal xadana shucbata qaal samictu cabdiraxmaan bn qaasim qaal samictu lqaasima yuxadiu can caaisha can nabi midli dalika mutaabaca qaala waxadaanii abu daahir qaal xadana ibnu wahbin ahbaranii malik bn anas can rabicata can qaasim can caaisha radi allahu canha can اnabiyi sala اllah alيh wasalam bimili dalika kayra anahu qaal wahuwa lana hilibkani lana annaga minhaa markuu bariiro ka soo jeedo hadiyatun hadiyuu noo yahay xadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana ismaaciil bin ibraahim can khaalid can xafsa binti siriin can umma caiya nusayba binti kacb radi allahu canha qaarad waxay tihi bacaa ilaya rasuulu llahi sal l slam bishaatin nabigaa neef ariga ii soo diray min asadaqati xoolihii zakadaha ee la qaybinayay way gowracata oo hilibkii bay marka qaybinaysaa fabaxadtu ilaa caaishata caaishaan u diray minhaa neefkii hilibkiisii bishayin waxbaan oga diray sadaqa ah falammaa ja'a rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam markuu yimid ilaa caaisha caaisha gurigeedii qaala wuxuu yidhi hal cindakum shay wax ma haysaan qaalad waxay tiri laa maya ilaa ana nusayba nusayba gabadhii la dhihi jiray qiimaha badneed umactiya taan hadda soo marray umacdiyadii weeye nusaybadu binti kacab alcadawiya radia allaahu canha gabdhihii nabiga la mubaayacooday bay ka mid aheed dadka haweenka dhinta ee amwaadda ah ee dadka dhaqayad ku jirtay xagga khitaanka iyo gudmadana waa lagu yaqaana gabadh farsamo yaqaana oo rusan bay aheed ilaa anna unaysata yaa bacatad ilaynaa waxay noo soo dirtay minashaati latii neefkii aad bacadtum bihaa u dirteen ilayhaa iyadae sakadahaa ee wax nooga soo dirtay qaala nabigu wuxuu yidhi innahaa iyadu iyo neefkaa adhiga hilibkiisaas qad balaqad way gaadhay maxillaha meesheeda way gaadhay sakanimadii hadhay hadda way bedelmaysaayoo markaa iyada hadday sii bixiso haddii ay noqonaysaa baabu qowli nabiyi sala allah aleh wasalam nabiga hadalkiisii uu yidhi alhadiyatu baabu qabuuli nabiyi nabiga aqbaliduu aqbali jiray calayh salaam alhadiya wa raddihi sadaqa iyo inuu sadaqada jiidi jiray oo hadiyada laftirkeeda noocyo badan oo qaybo sii noqota mid baa sida beec oo kale ah midba sida beec oo kale oo qofka wuxuu ku siiyey uu ku weydiisan karaa uu kuleey waxaasaan ku siiyey hadiyaan kuu siiyey adigana waa inaad waxaysiisaa marka wuxuu ku qanacaad walidaalika qaarkood nabiga intay u imaadaan oo hadiya siiyaan ayay wax ka sugi jireen inuu siiyo markuu wax siiyay dhihi jireen kumaana qancin waa sii kordhin jire kumaana qancin ilaa nabiga marka dambe uu yidhaahdo qabaa'ishii carabtaheeda ee muslimiinta ahaa qaarkood uu ka afeefto yidhahda ree hebel waxay ii keenaan ka qaadan maayo maxaa yeelay culays aanan tabar ahayn bay igu isaarayaan waxaan ka qaadan buu yidhi qurashi iyo ansaari iyo mxua dawsi iyo dhowr qabiil buu sheegay nabig sal alla alay waslam intaa baan ka qaadan xaddaanaa cabdiraxmaan binu salaam aljumaxi qaala xaddaana rabiic an ibni muslim can muxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay waslam kaana wuxuu ahaa nabigu idaa utiya bidacaamin haddii raashin loo keeno sa'ala canhu waa weydiin jiri muxuu yahay raashinkanaad noo keenteen ma sadaqa mise waa hadiyo fain qiila haddii la dhaho hadiyatun hadiyo wey oo uu nabi allah waxadda sadaqo iyo dembi dhaaf iyo waxaa ma ahee adiga rasuul allah jeceelkaanaan kuwa qabnay iyo mucaamalo wanaagsan iyo arrintaas hadiye wey akala minha waxba ka cuni jiri wain qiila haddii la dhaho sadaqatu waa sadaqo lam yakul minha ma cuni jireen dadka kale sadaqada ay u bannaan tahay ayuu dhihi jira hala siiyo baabu ducaa'i in loo duceeyo liman qofka ataa keena bisadaqati sadaqadiisi qofkii sadaqadiisii keena oo yidhahda neefka waa sadaqo xoolahan waa sadaqo iga qiblo in duca loo duceeyo ilahay loo baryo oo dadka sekada aruurinaya u ducayn ama qofka la siiyey xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr abi shayba wa camru naaqid wa isxaaq bn ibraahiim qaala yaxya akhbaranaa wakiic can shucba can camr bn murata qaal samictu cabdallaahi bn abi wfa ayaan maqlay radia allaahu canhu cabdulahi bn abi wfa wa saxaabi ibnu saxaabi radia allahu canhuma xaa xadaanaa cabdullahi bnu mucaadi walafdu lah qaala xadaanaa abi can shucba can camr huwa bn mura xadaana cabdulahi bin abi owfa qaal kaana rasuulu llahi sala alla alay slam nabigu wuxuu ahaa idaa ataahu qowmun dad hadday u imaadaan bisadaqatihim sadaqadoodii iyo sakadoodii dad wada hadday keenaan ila nabigu qaasim buu ahaa waa qaymin jiray qaala nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma salli calayhim buu dhihi jiray markii loo keeno qofkii sakada keena allahuma salli calayhim imtihaalan biqowlihi tacaala wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahu ilahay baa saa yiri ka qaad sakada oo ka soo aruuri kuna salli baa lihi qofkii sakada kuu keena yanaa asalaad waa duco ilaahayow ku salli oo u naxariiso allahuma salli calayhim saasuu dhihi jira marka waa in lagu salliyo waxaan rasuul ahayn ama nabi ahayn istiqlaalan istiqlaalan keligiis arrintaasaa masaladaasi culimadu ka hadlaan oo hadday tahay can ariiqi tabiciya way bannaantay allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed marka aali muxamed waxaa loogu salliyey tabacan lirasuul nabigaa la raaciyey sala allah alay slam lagu xadfayo la raaciyey saa way bannaan tahay laakiin si toosa ah, allahuma salli calaa fulaan oo nabi ahayn ma la dhihi karaa fii xaalaatin xaalado gaar ah iyo sababo gaar oo qofka uu ku mutaystay sida zakadii hadduu keenoo kale waa la dhihi karaa allahuma salli calayh waa kan xadii karo daliil laakiin inay shicaar mararka qaar duca hadday tahayna qaar culamada ka mida ah, oo qofka loo yidhaahdo laakiin shicaar hadday noqoto oo hebel markii la arkaba allahuma salli calayh calayhi salaam intii kalena aan la dhehaynin taa ayadaa ma bannaano shicaar bay noqotay iyo calaamadii astaan u gaar ah astaantaasna ambiyada unbaa iska lahayd si sudfaa ama xilli xillia ah hadday la yidhahdo dhib ma lahaateen laakiin sida ay dhahaan oo kale oo hadda markii dambena xataa ahlu sunnaha kutubtooda ku qoran tahay cali markii la sheego calayhi salaam ama faadimata zahraa binti rasuuliillaahi albatuul in la yidhaahdo faadima markii la sheego calayhi salaam arrimaha iyaga ah wax salafka ay yaqaaneen maaha sida saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam salligana waxaa iskale ambiyada taradiga iyo radiallahuna waxaa iskale saxaabada raximahu llahu iyo taraxumkana waxaa iskale saxaabada waxay ka dambeeya oo taabiciin iyo amwaadda muslimiinta sidaasaa ahaan jirtay macruuf oo mashhuuraho caadaiyo curfi ahaan jirtay haddii laakiin ay noqoto xaalado gaara iyo asbaab gaara ah, sidan oo kale dhib ma laha saasuu dhihi jiray fa ataahu abi cabdulahi bin abi awfa wuxuu leey aabbahay abuu awfe abuu awfa baa wuxuu keenay bisadaqati sadaqadiisii buu keenay faqaala nabigu wuxuu yidhi allaahumma salli ku salli calaa aali abi awfa ilah ku salli wa salaatu min allaahi dikruhu fi lmala'i laclaa inuu ilaahay qofkaa uu ku sheego malaa'igta agteeda iyo malaa'ulaclaha uu ku ammaano taasaa salaatu min allah salaadda ilahay waa sidaa weeye waxadaanaahu ibnu numayr qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis can shucba bihada lisan hayr annahu qaal salli calayhim baabu irdaa'i saaci qofka saaciga ahee sakada aruurinaya iyo dadkaa shaqadaasi loo igmaday inay sakada guraan in la geliyo oo nagu dhibin waajib qofkan saaraa oy dad ay lahaayeen oo xuquuqa unbaa qofka la weydiinaya yuuna jirka isgelinin yuuna dadka meermeerinin yuuna xoolihii xasaynin ha raalligeliyo sakadii si muriix ah oo niyadiisuna ay ku raalli tahay ha u bixiyo ajir iyo aakharuu rabaa waa rugni arkaanta islaamka ka mid ah marka inuu maarata dadka ku dhibo sida iyagoo dadka tuugsanayo kale dadka sekada arurinaya dadka waajib gudanaya wy irdaa saaxiib maa lam yadlib xaraaman hadduunan xaraam dalbin oo maalan qofkii sekada arurinaya hadduu yidhaahdo sida ibnu lutbiya oo kale cabdullah bnu lutbiya haadaa lii wa haadaa lakum uhdiyad haadaa lakum haadaa lakum haadaa lii uhdiyad ilaya taasoo kale xaraam wey waa in wixii loo keenay o dhan uu keeno wax kale oo ziyaadana uuna dalbinoo sida karaa'im amwaal mucaad waa kii ku lahaa nabiga sala allah alay wasalam waiyaaka haddii sekada ku ogolaadaan iyaaka waa karaa'imu amwaalihim xoolaha qaaliga ah neefka riman iyo ritigii geela abaahinayay iyo neefka muxuu ahaa samiinka ahe hilibkala hele dadka ay ku tookaystaan ama ay rabaan inay isticmaalaan oo kale iyo arrimahaasi lama baahno dhexdhexaad baa la rabaa qofkan xoolaha bixinayana asaguna wax aan macno lahayn oo asagaba uunan qaateen inuu bixiyo waa kii la diiday ilaahay uu yidhi ah, bixinina laa tayamu khabiia minhu tunfiquun walastu biakhidin an tuqbiduu fiih inaad indhaha ka laabtaanoo hebel hadal ku celinayna maadaama kuu soo laacay ka qaado wax saas mooyeena aadan ka qaadateen idinkuna ha bixinina layihi ah, kuwa waxaad ah, qaadayana wax dheeraadayana doonin xadaana yaya bnu yaya abarana hisham xaa xadaana abu bakr bn abi shayb xadaana xabs bn khiyaad abu khaalid axmed sulayman bn xayaan xaa xadaana maxamed bn muana qaal xadaana cabdlwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi wa ibn abi cadi maxamed bn ibrahim bn abi cadi wcabdulaclى kulhm can daawuud bay ka waran xaa وxadaana زuhayr bn xarbin wlafdu lah qaala xadaana ismaaciil bn ibrahim qaala akhbarana daawuud man huwa daawuud hada man huwa waa kuma akhbarana daawuud can الshacbiy camr bn sharaxiil الshacbi can jariir bn cabdillaahi اlbajali alaxmasi radia allahu canhu ardaa saxaabi jaliila wey dadka u dambeeyey islaamnimadooda u ahaa laakiin saaxibu ulmawaaqif waa kii dulkhalasa sanamkii dulkhalasaha soo nabigu u diray asagii ciidan kontona oo watay ee nabigu u duceeyey sala allah alay asaga iyo reer axmus shan jeer buu u duceeyey nabig alay guriga nabiga markuu imaaday wuxuu dhihi jiray nabiga gutaan u imaaday idan liiima diidin inaan tago markuu i arkana nabigu waa ii moosoon jiray waa ii farxi jiray waa ii qosli jiray sala allah alay nabiga qaala qaala rasuulu nabiga alay slam wuxuu yidhi idaa ataakum lmusadiq markuu inii imaado qofka zakada guraya falyasdur ha oo haynaga laabto cankum xaggiinna wa huwa asagii oo cankum idinka raadin raadi inaga ah isagoo raadi inaga ah ood wax u sahasheen oo wixii ina weydiiya aad siday ahayd u bixiseen oo ina dhibin mumaadalo iyo meermeerin aad ka ilaaliseen haynaga laabto xadiidkan waan soo marray waan soo marray meel eh, kitaab zakaat baan kusoo qaadana kusoo marray masalatu zakaat iyo abwaabu zakaat iyo masa'alu zakaat halkaasay ku dhammaatay masale uu yidhi in dadka qaar lagu baraarujiyaa fiicanam ay dadka maqlaan waxaa weeyaa masalatu alaraadi zakaatu alardi zakada dhulka dad baa dhulka ka bidac mushtara oo soo gata oo sii gata zake ma leedahay oo zake ma waajibaysaa nacam ya daawuud ibne daawud bin abi hindi ayb daawuud bin abi hindi marka xoolaha zakawaadka ah asnaaftooda waxaa kamida wax la yidhaahdo curuudu tijaara curuudu tijaara macnaheedu waxaa weeye waa xoolo loogu talagalay oo loo bandhigay oo u yaalla loogu talagalay tijaaro inaad gaddo soo gaddo si gaddo xoolaha noocaasa nooc kastaba ahaadaano ama gurya ha ahaadaano ama dhul ha ahaado ama tukaamaddan alaabada taalla ha ahaato ama baabuur la gado oo tijaaro loogu talagalay oo sharikaadka baabuurta iibiyo oo kale ha ahaato waxaa noocaasoo kale ah zaka ka waajibaysaa zaka way ka waajibi wixii qunyo loogu talagalay qofka dhulkan waxaa ugu talagalay inuu dego iibba kama aha gurigan asaga ah guri uu degan yahay weeye ama kiruu ka qaataa ma deganee kiruu ka qaataa kiro ayuu ka qaataa zaka kama waajibayso zako kama waajibayso kira hadduu ka qaato kiradaasi iyo lacagtaa ka soo baxaysa kirada ama gaarigan shaqaynaayo ee ujrada ee tagsiga ee shaqeeya ama gaariga weyne shaqeeya ama guryahan kirada ah ama dhulka laftirkiisa hadduu yahay dhul kiraysan oo dad uun si ay uga faa'iidaystaan bakin ka dhigtaa iyo beero ka tabcadaanaaba waxaa ka soo baxaya kirada ah waxaas hadday gaadho nisaabkii zakada ay gaadho iyo qadarkii lacagta zakada ay kaga bixi jirtay markaasuu zakadii bixinayaa sidii aan ku soo marray beecu muxuu aha zakaatu nuquud oo wixii gaadha khamsatu awaaq wixii gaara amaa hadduu aunan ahayn xoolo saka ah, loogu talagalay beecshira iyo tijaara wax kama waajibayso marka dhulku arrintaas soo gelayaa ninka dhul buu gadaa waa sii gadaa waa soo gadaa markii kabil kabil uu gaaro dhulkii asagaa waa inuu qiimeeyo suuqa markaa meesha uu ka maraayo dhulkaasuu ku qiimayn hadduu qiimihiisii uu gaaro qadarkii sakada lacagtu ay kaga bixi jirtay qadarkii sakada ay bixi jirtay waajibka waajibkaheed ayuu ka saarayaa wahaakada dawaaliika sanadka kalena saasuu ku wadaayaa marka waa sidaa masalada wallah aclamu bilah towfiiq wsala allah waslama cala nabiyina muxamed